رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabkii tajasuska iyo qof hadalkiisa in la dhagaysto aan rabin laga dhagaysto inuu mamnuuc yahay ayaan markaa ku jirnay can mucaawiyata radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuul allahi rasuulkii allaan maqla yaquul asagoo dhahaya inaka adiga inaka adiga inidtabacta haddaad raacraacdo cawraata almuslimiin muslimiinta cawraadkooda dabaa waxaa shaqo u ah dadka ceebtooda leh inay raadiyaan taasi mamnuuc waayo qof kastoo muslim ah ceebtiisaa ku filan haddaad dabagasho dhahda waa baarbaaraa waa soo ogaanayaa waad dabagelayaa qofka muslimkaa ceebtiisa cawraata almuslimiin afsadtahum aw kibta an tufsidahum macnaha fasaadkaasaa dhib loogu ayaa looga cabsi qabaa inuu qofku dhibaato culus marka uu ku dhaco xadiiun saxiix rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix can ibni mascuud radia allaahu canhu annahu asagu utiya waxaa loo keenay birajulin nin ninkaasaa loo keenay faqiila lahu waxaa loo yidhi haadaa fulaanu kani hebel waayo taqtur waxaa ka tifqahaya lixyatuhu garkiisa khamran khamraa garkiisa ka tifqaysaa layidhi ee hala xado faqaala wuxuu yidhi innaa anagu qad nuhiinaa waana ka reebay can itajasusi isbaarbaaridda ceebaha dadka inaan kala galgalno waana loo diiday buu yidhi garkiisaa khamra ku taala inuu cadiyo in kale maxaa laga ogyahay meel asoo maraay in dariishad inta laga soo daadiyey ay ku soo daadataa suuragal ah waxaa suuragal qof cadow inuu xoog uga qaadayo kusoo dagaalatay waxyaalo badan baa imaan karo ixtimaal ah marka annagu ma noola dirsan inaan dadka jaasuusno walaakiin in yadhar lana hadduu noo caddaado shay-un shay oo asagoo cabay aan ku aragno na'khudu bii waa ku qabanaynaa xadiid xasan saxiix waay rawaahu abu daawuud biisnaadin calaa shardi albukhaariyi wa muslimiin baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waaye can suu'i danni mala xun in loo qaado bilmuslimiina muslimiinta min hayri daruura daruuro ayduusan markaa jirin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow ijtanibuu ka fogaada kafiiran wax badan oo min aldanni malaha ah wax badan oo malaha ka fogaada buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala maxaa yeelay ina bacda aldanni malaha qayb ka mid ah ifmi waa dembi malaha dhammaantii dembi ma ah laakiin qayb ka mida jira oo dembi ah qayb aan dembi ahayn baa jira sida ilaahay uu tilmaamay lowlaa in samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaati bianfusihim khayran qofka walaalka inaad khayr u danniso way fiican tahay laakiin xumaan iyo sharley in loo danniyo taa markaa ma wanaagsana wa can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum iska jira oo iska ilaaliya waxaan idinkala digayaa idinka iyo wadan malaha waayo fa ina adanna maluhu akdabu alxadii baa lagu hadla kan u been badan waayo buu yidhi nebiga muttafaqun calayh baabu taxriim inay xaaraam tahay buu baab u yahay ixtiqaaru lmuslimiin muslimiinta oo la xaqiro muslimiinta in la liido ama in la layasa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow laa yaskhar yuusan ku jeesjeesin qowmin qowm qoomkani raggaa loola jeedaa min qowmin qoom kale waa rag kale casaa waxaa dhici karto xaqiiqaa yakuunu inay ahaadaan khayran minhum kuwa ayaga ka khayr badan kuwa lagu jeesjeesayaaba dhici karta inay khayr badan yihiin oo kuwa jeesjeesaa laga khayr badan yahay walaa nisaa'i dumarna ku jeesjeesin iyo naago min nisaa'in naago kale casaa waxa xaqiiqaa yakunna inay ahaadaan khayran minhunna kuwa ayay ka khayr badan kuwa jeesjeesayda in laga khayr badan yahay oo kuwa lagu jeesjeesaya ay ka fiican yihiin walaa talmisuu ha durina oo ha ceedaynina anfusakum nafafyaalkiina nafafyaalkiina maxaa loo yihi waa mu'miniinta kale ha durina waayo muslimkii muslimka kale waa hal naf keliya haddaad walaalkaa cayso adoo naftaadii ay la mid tahay walaa tadaabaru walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabasuu ha isku magacaabina bilalqaabi naamaysyaalo alqaab iyo ha isku magacaabina laqabku waa naanays bi'sa ismi bi'sa al ismu magac waxaa u baas leh alfusuuqu faasiqnimo bacda aliimaan iimaanka kadib marka laqabkan iyo waxaa loola jeedaa naamaysyo xunoo fisqi iyoiyo iyo iimaan iyo taaca ka bax iyo wax noocaasa iskugu magacaabina bi'sa lismu alfusuuqu faasiqnimaa magac uxun bacda aliimaan yaa faasiq yaa faajir yaa munaafiq bay isdhihi jireen ha istihinaa loola jeedaa magacaas kugu kuga waqadanina waman lam yatub qofkii aan ka toobakeen arrintaa fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuun kuwa daalimiin ah waayabuu yidhi ilaahay wa qaala tacaalaa weylun halaag wuxuu u sugnaaday likulli humasa mid kastoo ceebayn badan oo dadka ceebeeya lumasatin haddana dadka dura waaadka duro macnaha xumaantii waxyaabo kale ku tilmaamaa loola jeedaa wamasadin carabka ayuu ku ceebeeyaa lumaskana ficilkuu ku dhibaateeyaa labadaba ha samaynina waa can abi hurayra ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi bixasbi imri'in qof waxaa ugu filan min ashari shar xaggeeda an yaxqira inuu xaqiro ama uu yasuu liido akhaahu lmuslima walaalkii muslimka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waqad sabaqa qariiban mar dhow ayuu noo soo hormaray bituulihi dheeraantiisa xadiidka asagoo dheer baa mar dhow aan soo marnay oo can ibni mascuudin can ilnabiyi qaal laa yadkhulu aljanna jannada ilaahay ma gala buu dhahay nebiga man kaana qofkuu qalbigii oo man kaana qofkuu ahaada fii qalbii qalbigiisa mifqaalu darratin wax yar oo min kibrin kibir ah mifqaala darra wax la eg oo kibir ah qofka uu qalbigiisa ku jiro jannada ilaahay ma galo ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam faqaala rajul nin baa yidhi ina arajula rajulku yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna hawbuhu maradiisu inay ahaato xasanan mid fiican oo qurux badan wa nacluhu dacaskiisuna xasanatan dacas fiican inay noqdaan kibirkaa wuxuu u fahmay dhar fiicfiican oo la gashto markaasuuha rasuulka allow see waaye qofka qalbigiisa kibir ku jira jannada ma galana waa tiri qof kastana wuxuu jecel yahay dhar fiican iyo kabo fiican inuu labistee faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha jamiilun ilaahay waa jamiil yuxibu ljamaala jamaalkuna waa jecel yahay lagama wado qofka inuu dhar fiican oo qurux ah qaato way u bannaan tahay waa ilaahay waa jamiil waana jamaalkana wuu jecleeyey quruxda ayuu yidhi laakiin kibirka la sheegaayo alkibru kibirku waa bataru alxaqi wa xaqoo laga santaago waa waxaqa oo la diido ayaa loola jeedaa marka aayad laguu sheego ama xaq laguu sheegay inaad ka kibirto iyo waqamtun iyo waqamtun maasi dadkoo la xaqiro dadka inaad waayo kibirka rawaahu muslim wa macnaa batru lxaqi waa dafacu canhu wanaad dafacdo oo aad diidda xaqii lagu sheegay wa qamtuhum ixtiqaaruhum waa dadka inaad xaqirtood yasto waqad sabaqa wuu noo soo hormaray bayaanuhu xadiiska bayaanihu bayaantiisa awdaxa asagoo ka caddayn badan min hada midkan fii baabi ilkibri waanu ku soo marnay kibirka baabkiisa markaanu maraynay wa can jundub bin cabdillaahi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala rajul nin baa yidhi wallaahi laa yakfir allah ilaahay baan ku dhaartaye ilaahay cafin maayo una dembi dhaafi maayo lifulaanin hebel hebelaa ilaahay mada cafinaya buu faqaala wuxuu yidhi allaahu ilaahi faqaala allaahu man daa waa keekaa alladii kaasoo yata'allaa qaaranaya calaya korkayga an laa aghfira inaanan u dhaafaynin lifulaanin hebel waa kee midka ku dhaaranaya inaanan aniga hebel u dembi dhaafaynin innii qad kafartu lahu asagana waan u dembi dhaafay wa axbaqtu waan buriyey camalaka camalkaaga raw muslimba xadiidkaa wariyey ninkani nin cibaado badan buu ahaa baa la yidhi ninkaa kalna nin macaasii dembi badan buu ahaa mar markasta wuu waanina mar kasta wuu waaninayay markii dambaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee ilaahay mada cafinaayaba naxariistii ilaahay oo dhan buu xagisay inuu saa yiraa ma ahayn ilaahay baa yidhi aaway kii igu dhaartay inaan hebel dhaafaynin asagana waan u dhaafay adna camalkaagii waa buriyey inasagiina waa laga towbo aqbalay qofka marka waa inuu asaga markasta iska cabsadaa ee qofka kalele inuu ku mashquulaa la diida ilaahay wa tacaala waa dhaafi karaa qofka camalkaaga waa la burin karaa mar kasta tawaaduc baa la muujiyaa baabu nahy reebin layska reeba baabkeedii waa can idhaari shamaatati farxad in loo muujiyo bilmuslimi qof muslima ah. qof muslimaa dhib ku dhacay markuu dhibaato ku dhacay inaad farxdo oo farxaddii u muujisa ma aha qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo wa qaala tacaala ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay ku dhex faafta alfaaxishatu ceebta fi aladiina kuwii dhexdooda aamanuu rumeeyey oo arrintaa ku faraxsan lahum cadaabun aliim cadaab aliim ahoo xanuun badan bay leeyihiin fi dunyaa bay ku leeyihiin iyo waalaakhirati aakhiro wa can waa'ilat bini lasqaci radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tudhim uma muujisid ashamaata ka farxad liakhiika walaalka walaalka oo dhib ku dhaay haddaad ku farxdo oo fayarxamuhu allaahu ilaahayna uu ka qaada ee dhibkii uu u naxariisto oo wayabtaliika adayna markaa lagu imtixaano way dhici kartaa in dhibkii ku dhacay oo kale uu kuugu dhaco marka qofka muslimka markuu dhib ku waa lala murgoodaa hadduu farxad helana waa lala farxaa rawaahu muslim waqaala xadiiun xasan wafi lbaab baabka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra assaabiqu ee noogu soo hormaray fii baabi tajasusi baabkii tajasuska oo ahaa kullu lmuslimi oo ahaa kula lmuslimi muslim kasta cala almuslimi muslimka kale xaraamun buu ka yahay alxadiidu dheeraa baabu taxriimu طacni fi lansaari masabyada iyo qabiilooyinka oo la caayo ama la duro inay xaaraan tahay althaabitati ee ku sugan fii daahiri asharci sharciga daahirkiisa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yihi waaladiina kuwa yu'duuna almu'miniina wiilasha mu'miniinta dhibaayay waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka bikayri ma iktasabuu wax ay kasbadeen oo dulbay weynan jirin faqad ixtamaluu waxay xumbaarsadeen buhtaanan been abuurasho iyo wa ifman dembi mubiinan ee makaaca dembi been bay xambaarsadeen wa can abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi itnataani laba waxyaabood oo fi nnaasi dadka ku dhex sugan humaa labadooda bihim kufrun gaalnimay ku gaaraan riwaadaha qaarkood waxay ku daan mana ka tagaan dadka badankooda aacn fi nasabi waa nasabyaalkoo la tacniyo waa nasabka oo markaa la duro iyo walniyaaxatu daroorasho cala lmayiti meydka loo ooyo labadaa dadka bedalkooda kufribay ku gaaraan darajo kufrinimo ayay markaa ku gaaraan kufrigan waxaa loola jeedaa waa camaal kufri ah iyo akhlaaq jaahiliye ah ee taasoo gaarsiin karta qofka inuu ilaahay ku kufriyo subxaana watacaala taasaa markaa loola jeedaa ama waa kufri duuna kufri ahoo niyaaxada iyo daroorashada meydka markaa loo ooyey rawaahu muslim baabu nahy libid layska reeba baabkeedii waaye can ilqish qishka iyo walkhidaaci khiyaanada qish iyo khidaac way isku macno dhow yihiin qishka waxaa loola jeedaa waa qofka oo laga taga inuu loo naseexeeyo haddii la arko in uu wax iibsanayo oo kale inaan la ishtin oo aan la khiyaanaynin taasaa markaa loola jeeda noloshka khadaacada qofka waa inaan la dhaqmin asagana amase wuxuusan markaa ogin laga qaadanin oo markaa la khadaaceeyo beexa ugu badan inta badan qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waladiina kuwa yu'duuna dhibahaya almu'miniina wiilasha mu'miniintii waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa bikayri maktasabuu wax ay kasbadeen caydaynan helin faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeen buhtaanan been abuura iyo wa ifman dembi mubiinan ee markaacad wa can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man xamala qofkii noo soo qaata calaynaa ka keena assilaaxa hub falaysa minaa naga mid maaha qofkii anagoo muslimiin isla eh noo soo qaata naga mid ma aha waman qashana qofkiina qasha oo na qiyaama oo beec nagu dhagrana falaysa minaa naga mid maaha isagana rawaahu muslim wa fii riwaaya lahu werin kale waxay ahayd ana rasuul allaahi rasuulkii allaa marra wuxuu soo maray calaa subratin goob tacaamin cunto ah goob meel tuuran oo cunto ah ama gelley ah buu soo maray fa adkhala yadahu gacantiisa inuu geliyey goobtii cuntada dhexdeeda rasuulka gacantuu geliyey waa suuqa nin baa gadaayey intuu hor yimid buuna cuntada gacanta geliyey famaalat waxay gaartay ama asiibay asaabicuhu farihiisa balalan qoyaan hoos markuu gacanta geliya nebiga gacantiisa qoyaan gaartay faqaala wuxuu yidhi maa haada kan muxuu yahay yaa saaxiba atacaami ninka tacaamka gadaayo ninkaan cuntada u saaxiibkee lahow qoyaankan maxaa waaye qaala wuxuu yihi asaabathu samaa samadaa asiibtay yaa rasuul allah macnaha cirkaa ku da-ay buu ula jeedaa roob ayaa ku da-ay muxuu sameeyey marka intii qoyanaydna hoosuu geliyey intii qallaylka ahaydna koruu soo saaray say dadku ugu maleeyaan badabku inuu markaa qalalan yahay qaala rasuulku wuxuu yihi afalaa jacaltahu maad yeeshid ama maxaad u yeeli weysay meesha qoyan fowqa atacaami cuntada korkeeda xataa yaraahu nnaas ilaa dadku ay arkaan ilaa dadka ay arkaanoo qofkii rabana uu kaa gato qofkii kalena uu ka tago maxaa dadka ugu qiyaamtood hoos ugu gelinaysaa hadda markaad beegaysidna qoyaankii baa soo qaadaya koombadii man khashana qofkiina khiyaana oo na naqisha falaysa minaa naga mid maahan buu dhahay nebiga wa canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa tabax canhumaa annabiya sala allahu calayhi wasalam sunaha wuxuu diinay hijiyey muttafaqun calayh waa fallisaadi markaa lisfalliso ayuu rasuulku diiday sala allahu calayh wasalam waa badeeca la maadinaayo suuqa oo lacag lagu siyaadiyo mar way dhammaan tahay marna waa mamnuuc fallisaada waa laisfallisaa oo matalan beeca baabuur baa la iibinayaa suuqa yaala waxaa la leeyahay gaarigan waxaa loo joogaa waxaa loo joogaa baa leeyahay hal milyan yaa wax ku darahaya qofaa wuxuu leeyahy waxaan ka dhigayaa milyan iyo boqol yaa kusii daraaya daraya iyo laba boqol ninka baabuurka iskale ama badeecada iskale wixii la dhaafi waayo ayuu siisanayaa taasi waa fallisaad caadi ah oo aan diinta islaam macnaha taasoo taqaanayaa ku darayo waay laakiin mararka gobol ka mid ah ayaa waxaa dhacda mararka gobol ka mid ah ayaa waxaa dhacda ninka xoolaha iska leh ee gedaya yay dad la heshiimayaan dadweynihii bay ku dhex jiraan mar kastoo qofka runta watee wax qabanaya badeeco uu gaaro ama beec uu gaaro ninka la jira ee dadka ku dhex jira wax ku siyaadinaya ma rabo asaga inuu gato laakiin dadka meesha joogaa la rabaa in lagu sii siyaadiyo waa qiyaama taasaa markaa mamnuuca taa waay marka midka la diidaayo hal milyan baa loo joogaa waxaa dhici karta dadka galanaya qof wax ku inuusan jirin laakiin dad la shaqeeya ninka xoolaha iskale dadka ku dhex jira wuxuu leeyahay ninii laba boqol waa beentii haddii milyan iyo laba boqol loo joogo qofkii u baahnaa waa inuu milyan iyo saddex boqol ama afar boqol gaaro khiyaano waa marka dadka lagu khiyaanayo taasaa markaa la diidayaa tusaale ahaan ayaan markaa ula jeednay marka rasuulka sal alla calah wasalam nahaa can ilnajsh sallisaaduu diiday wacanhu qaala waxaa laga wariyey adaka wa canhu waa saxaabigii hore qaala wuxuu yidhi dakara rajul nin baa loo xusay oo loo sheegay lirasuulila rasuulka ilaahi annahu yukhtar in la khiyaamo fi lbuyuuci beeca lagu dhahaa faqaala rasuulku ninkii wuxuu ku yidhi man baayacta qofkaad la baayactamayso oo aad wax ka gabanayso ama kaa gabanaya anfacuu lbahlaa khilaabata khiyaanama jirto kow intuusan hadalba idin dhex marin laa khilaabata dheh wuu ku fahmayaa marka ninkan wuxuu ahaadaa yaraantiisi buu beec bilaabay qofka bani aadamku wuxuu u bartana waa baasoo ma dhaafi karo yaraan buu beec ku bilaabay suusuuqale ugu jiray markii dambe uu isku dardarsamay isagoo dhan asigoo dhan wuxuu noqday qof aan waxba kala ogeyn suuqan waa laga reebi waayo waxbuu suuqa geyna waa la dhaca waxuu soo qabana waa la dhaca rasuulkaa loo sheegay sal alla calayh wasalam rasuulku wuxuu yihi qofka aad hor istaagtada ama wax ka gado ama haddaa gatee suu kuu fahmo walaalo haddow ha ikhyaanin si hadhow mar allaala markii beeciyo wixii shan kun la gadaayo yaa laga yaaba dhan saddex kun waa inuu isku dardarsamay qofka waxaa laba marka inuu garto waxyaabaha suuqa lagu gado waa la ogyahay wixii lasoo xabaa raqiis ah wixii kale caadiga beecul waa jaangu an yahay marka saa darteed qofkiiba ku yimaada waxa dhahdaa buu dhaa rasuulka laa khilaabata khiyaaniyaysan jirin muttafaqun calayh alkhilaaba macnaha bikhaa'i lmucjama almaksura la kasriyey wa bilba'da la akhriyaa muwaxid hal dhagac loo sameeyey wahuwa alkhadiicatu qiyaamada ayaa markaa loola jeedaa wacan abi hurayra radi allaahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man khababa zawjata imri'in qofkii fasahaadiya min naagtiisa aw mamluukahu ama addoonkiisa falaysa minaa naga mid ma aha rawaahu muslim khaba bikha'ir mucjama uma ba'da al akhyaami waxadda mukarar soo celceliyey ay afsadahu wa khadacahu fasahaadiya oo khadeecaya markaa loola jeedaa baabu taxriimu alcudr ballanfurka ama qiyaamada inay xaaraamta miduu baabku yahay qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyayow awfuu oofiya bilcuquudi ballamada wa qaala tacaala wa awfuu bilcahdi ballamada oofiya ina alcaxda ballantu kana mas-uula layska su'aalaya waayo can cabdullaahi bni camar ibni caas ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi arbacun afar afar waxyaabood man kunna qofkay ku sugnaadaan fiihi korkiisa kaana munaafiqan khaalisan munaafiq saafi ah waay dharaxla waman kaanad qofkii fiihi gudihiisa khaslatun qayb oo minhunna afartaa ka mida ku suganna kaana fiihi khasla min annifaaq qayb munaafiqnimaa ku jirtaa xataa yadaca ilaa isaga tago ta koowaad ida'tu min khaana haddii la aamin uu khiyaanaya ta labaad idaa xadaa markuu sheekaynayo kadaba been buu ku sheekeeyaa ta saddexaad idaa qaadara marka lala ballamo qadara uu ballan furaa waa ballantii ayuu furayaa oo uu ka baxayaa midda afaraad wa idaa khaasama marka uu doodaayo ama uu dhaaranayana fajara wuu faajirnimo falaayo been buu markaa ku dhaartaa muttafaqun calayh can ibni mascuud wa ibni cumar wa anas radia allaahu canhum saddexdoodaba allah ka raadi noqdee qaaluu waxay dhaheen qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allah calayh wasalam likulli qaadirin mid kastoo ballanfurlow ah qaafirka qiyaamadana waa la yidhaahdaa qiyaamowlow ah liwaa'un calab baa u sugan iyo bandiirad yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yuqaalu waxaa loo leeyahay haadihi kani hadratu fulaanin waa hebel qiyaamadiisii muttafaqun calayh qofka qiyaamada badan waxaa lagu ogaanayaa calan baa loo taagayaa maalinta qiyaama wacan abi saciid alqudri ana alnabiya qaal likulli qaabirin mid kastoo qiyaamo badan liyawan calan u suganoo cinda astihi yowma alqiyaama cinda astihi waxaa la yidhaahdaa waa mutaqaanaa waa sintiisa meeshaa duburka gadaal sinta ayaa layidhaahdaa agtiisaa loo surayaa oo markaa loo taagayaa maalinta qiyaamo yurfacu lahu waxaa kor loogu qaadayaa calamka biqadari qadabihi ballanfurkiisa iyo qiyaamadiisa intay la eg tahay hadduu aad u dheraa loo sii dheeraynaya walaa qaadic fur ka weyn ballanfurlow ka weyn qadaran xagga qiyaamada ma jiro min amiiri caama amiirka caamka ah madaxweynaha guud ilaa wax kastuu dadka u ballanqaado ayaa laga yaabaa inaan mataqaana u samaynin oo markaa u fulin waayo marka asaga u ballan furid badan baa la leeyahay amiirka caamka ah rawah muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi hurayra radi allahu canhu can alnabiyi qaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alaaatun saddex ana anigaa khasmuhum doodahooda ah saddex qofood anaa la goodaaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rajulun nin actaa bii magacayga wax ku bixiyey uma qadara haddana ballan furay magacaygiibuu ku ballan galay kadibna ballantii ayuu ka baxayoo wuu ballan furay macnaha waa ka koowaad ka labaad wa rajulun waa nin baa'a iibiyey xuran kasxar ah oo fa akala cunay famanahu lacagtiisa qof xor ah baa intuu iibiyey ayuu lacagtiisii markaa cunay addoon buu lahaa wuu xoreeyey haddana wuu sii gatay oo mataqaanaa lacagtiisii markaa cunay qola waxay ku fasireen waa gabdhaha lacagta lagula gorgortamo ninbaa gabadhiis inta laga soo doontay la gorgortamay oo yidhi meeqayga siinaysaa ma intaasaan kaa siinaya maya intaa way gorgortameen wuu ka qaatay lacagtii kadibna wuu cuni qofka noocaas ahna anaa la doodaya buu dhahay nebiga xadiiska riwaayadaha qaar waxay ku dayeen qofkan la doodana waan ka adkaadaan wuri ilaahay oo cadaaban yahay ka saddexaad wa rajula nin waaye ista'jarad kiraystay ajiran shaqaale qof shaqaalu u wacdo shaquu u dhiibtay fastawfaa ninu ka oodsaday shaqadii markay u dhammeeyeen walam yuctihi aan siinin ajirkiisa saddexdaa qofood ilaahay ayaa la oodaya maalinta qiyaamo rawahu lbuqaari wa xadiidka weri baabunah reebillayska reeba baabkeedii waay canilmanna mana sheegashada bilcatiyati wa naxwiha qofka waxaad siiso inaad ku mana sheegato qofaad dhib ka bixisan mashaakil buu ku jiray waxyaabo fara badan oo dhibaato ayuu ku sugnaa waad u mana sheeganaysaa taasaa markaa mamnuuca qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow laa tubtiluu haburinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni mana sheegashii wal abaadib mani waxaa la dhahaa qofkii aad wax sinadhaa ah ku siinino maantaa dhibaataysoo dhibaatada kaama bixin maantaad dhahnaysoo adinkaa ma dhiibi waa marna sheegasho adi waana dadka agtooda ku dhigtoo dhahda hebel waxaasaan u qabtay hebel waxaasaan u sameeyey hebel saasaan markaa sheegay xaaladda noocaasaa markaa loola jeedaa taasaa markaa loola jeedaa oo taxarinta taa waayo macnaha qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu ha buriya sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni mana sheegashay walabaadibba wa qaala tacaala aladiina yunfiquuna kuwa bixinaya amwaalahum maalkooda fii sabiili illahi ilahay jidkiisa uma kadib laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu waxay nafaqeeyeen manan gallad sheegasho waa ada bidc ajirkooda allaabtiisay ku leeyihiin wacan abi darin cannabiga qaala wuxuu yidhi alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yanduru ilayhim ma fiirinaayo xaggooda walaa yusakiihim ma tahiraayo walakum cadaabun cadaabkay leeyihiin aliimun ee xanuun badan cadaab aliim ah oo xanuun badanna way leeyihiin buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam saddexdaa qofood qaali wuxuuhi faqara'aha wuu akhriyey rasuul lah sal l ly slam alaaa maraatin saddex jeer ayuu ku soo celceliyey qaala abuu dar wuxuu yidhi khaabuu way hoogeen wa khasiruu way khasaareene man hum yay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo saddexdaa qofoodood ilaahay la hadleen maalinta qiyaamo saddexdaa qofoodood ilaahay u naxariisanayn saddexdaa qofoodoo ilaahay uusan fiirinayn rasuul allah yaa waa rasuulkii ilaahayo qaala rasuulku dhahay almusbiru waa musbilka waa qofka ee foosguntigiisa ama surwaalkiisa dhulka ku jiida macnaha aanqawga ayuu ka hoos mariyey kaasi waa dadka midka koobaad ka labaadna walmannaanu waa man sheegashalaha badan midka mannada badan qofku waxsiin buu ku sheegtaa qof kastuu waxsiiyaba soo waxaasoo kuuma qaban buu markaa leeyahay waa ka labaad ka saddexaad waalmunfiqu waa midka ku bixiya silcatahu badeecadiisa bilxalifi alkaadibi dhaar been ah naar been buu ku bixinayaa wallaahi intaasay igu fadhisaa mana ugu fadhiso wallaahi intaasaan ka soo bixiyey beecda lagu dhaarta waa karaahiyo xataa baad ku sheegayso inkastoo marka run la sheegada dembi asiibaynin sideedaba salcada iyo xoolaha dabeecada la iibiyo dhaarta uma fiicna barakaday ka tirtirtaa buu dhahay rasuulka way bixisaa wixii buu kuu dhammaanaa qofkaad u dhaaratay wuu kuu rumayna saa darteed waa qofka salcada iyo dabeecada ku bixiya bilxalifi alkaadibi dhaarbeen ah rawahu muslim wa fii riwaaya waxay ahayd almusbilu isaarahu midka husguntigiisa dhulka ku jiida yacni almusbil isaarahu wa thawbahu asfal min alkacbayni waa qofka aanqawyaalka ka hoos mariya min alkhubyalaa'i kibir asagoo ula jeedaa iyo faanjeertan kaa waayo qofka alla agtiisaan qiimaha ku lahayn baabu nahyi can iftikhaari baanu geli doonaa faanfaanida inays mamnuuc tahay wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala tacaala aclam